hada kan bab lamri samraw anbaabey bilakli amaw lisamraw min janib lkascati hoorida dhimishalku amaw lisamri anbaabey wanayi baabnaayi reebo yanbaabe yani lakli amaw lisku reeb min wasadiha wasadi lkascati hoorida dhatiyalku amaw lisku reeb yanbaabey baab lamri hada kan baab lamri samraw yanbaabey bilakli amaw lisamraw min janib اlkascati horod linisalku amawlisamaraw yanbaabay wanahyi baab nahyi reebo yanbaabay an lakli amawlasku reebo min wasadiha wasadi lkascati horod dadkialku amawlasku reeb yanbaabay fi fi lbaabi baabka fishay may kasugnaaday gawlaho gawl nabi nabo goolshay kasugnaaday sala allahu alayhi wasalam wakulna kagooli wakul an mimama ladigi heshe ku an yalihuwa maag laharir o kaadkila harir wakul an mimama ladigeshe ku an yalihuwa maag lahariir kaada kilaharir mutafaqun aleyh xadiidkana mutafaq waa kama sidi sabaga huwa xadiidkan indhagay xadiidkas baabka kasugun min janib lkascati milad wakul mima yali kastasa milag waafogay وan iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma cabdالlah بن cabاs an النabiy naumay kuriyey sala الlahu عlyه وasalam qala النabiy nabagini kagooli albarakatu barakada tanzilu hiya barakada degaasay wasada طacaami طacaamka dhatisya degaas a fakuluu ama min xaafatehi xaafatay acaami dacaamka ay jaanibehi wa dacaamka lamis jaanibku ama walaa taakulu aanten min wasadihi wasadi dacaam dacaamka dhatisun ku aanteen cabdillaahi bin cabas mayliya rasuulka sala allahu alayhi wasalam kuriye can nabiyi kaala nabiy naho may kagolay sala allahu alayhi wasalam hal barakatu barakada tanzilu hiya barakada degaasa wasfa dacaami dacaamka dhatis iya degaas wa barakada mayka degaasa ilahay shaka kooyas dacaamka dhatis aka degaas fakulo ama min xaafatehi min janibehi janibay dacaami dacaamka lamis janibku ama wa xaafatehi bimacnaa janibey walaa taakulo ngante min wasadi wasadi dacaami dacaamka latisa ngante dadki oo barakada kadegaasa ngante reedku ama wa awama yuri xadiska abu daud atirmidi waqala tirmidi mar xadisun hada xadisun waay xadiiskaasoo xasanun darjadiis sanay saxiixun o saxiix wacan cabdillaahi bin busrin radi allahu taala canhu qala cabdullahi minka golay kana linabiyi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemayn sugnaatay kascatun hoorudo yan sugnaati yugaalu lahaa lilkascati hoorud magaasher eraw algaraw iyo albaylaau ti caddoytil eraw hoorudo oo cadday leraw ye rasulkan sugnaati wa yaxmilu may humbaarayeen ha kascadi yeede sin winaysi arbacatu rijaalin afar qof yeer humbaarayen wa falama allaxow yani marki waa barisadan barjinsadan wasajadu tukdaano aluxa salaat luxa tukdaan ya utiya bitilka taaslalakooyati algascati hooradaasa yani walaalgada turida maanfala kukagooyay fiha filgascati nahu maanfala kukagooy ey gada jecila laweelay fiha filgascati asaridu maanfal weeli nawcun macruufun min adacaami wa maanfiyo marag laskagooy o kale faltafokulmaayeen calayha cala lgascati akakulmaayeen falama kataruu marki badden ajata rasuul lahi jilburoogsidi sala الlahu alayhi wasalam faqala acraabiyun lankureer baadiye meere ma hadihi ljilsatu heyatu fadheedo kuntan enama erto sen fadheeti rasuul lah sari qala rasuul lahi sala الlahu alayhi wasalam ilahi rasul shime gola in allaha taala ilahi jaclahu alawali ni ani iweli cabdan odonga iweli cabdigaaso kariman winaason walam yajcalhu alamawaliniano jabaaran ko dadka gehiraw cabid anidan mad adag ma iwelna uma qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulkama golay kulo ama min xawaaleyha xawaalay lkascati hoorida dinyaalsha ku ama wadacu kutaba dirwataha dirwata alkascati hoorida foodiya kutaba yubaarak halbarkeeye fiha fi ma fiha taadiya wali kusunaadi halsin barkeeye sa rasuulka eri sala lahu alay slam cabdullahi bin busrin radi allahu taala anhu qaala cabdullahi mayka golay kana linabiy nabag may n sugnaatay kascatun hoorido yan sugnaat yugaalu laha lilkascati hoorod magaasheleraw albaylaau albayla tiicadotideraw algara albaylaau tiicadayti horodo leraw yaan sugnaati yamil may humbareeyena horodo singintaa kascdo may humbareeyena arbacatu rijaalin afar gof ya humbaareeyeen afarta gof humbaarayen laleeye yani may bo marki on guruka dheh jaro amantalagaadawr ulesa in winto falama allaxow marki barjinsadaan asaabta marki barjinka deeran oo barjinsadaan gaftagon oo kale wali kudam gaftagon deeraan fasajadut sajuudano tukudan bimacnaa salua kadhiginta wasajadu wasaluu tukudaan aluaa salaat aluaa tukudaan barjinki salaadeeda tukudaan yatiya lisheena bitilka gascati hordaas taasa lisheena yani walhaal gadu turida lahadu gooyey gadu turida lahadu gooyey fiiha dhahdiya sarid lahaweli ey gadu jucila laweley fiiha filgascati hor dhahdiya asaridu moonfa lahagagooy dhatiya laweli dacaamkasa lahakishibaay falsafo kulumaaye caleyha cala lgascati horidi korshe ka kulumaayeen falama kafuruu marki badadeen ye dadki kabadadeen oradi kalku oradoley a ku fadheeday cariri nagatay dadki badadeen ye rajasa rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa jilbaroogsadi fadhishe yaraay mana fadhigayaraha jilbaroogsadi faqaala acraabiyon lanko acraabiye may kaboolay ma hadi tan mayatati aljilsatu hayatu fadheedooku mayata daafka adan fidhido hayatu fadheedooku adan fidhid mayata sari qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kaboolay in allaha tacaala ilahay jacalahu alawalini ani welay cabdan odon oo kariiman wanaagsan ya iweeli walam yajcal ala muwelaniyan miwelne jabaaran ko dadka dulmiyaw canidan mad adag baalisan kadawaado korne yani dahariyaw miiweelnu mana kolkan haidan tan e daabkasoilan fadeedaw gacanka marki la amaw yalan bahanyi ofka walaalkaen e cariri safka gurigo la amaw dadka caririyaw sha la diide may ofka walaalkae hoob gabal cariri ka is cariirido is cariirido lan bahanyi rasulka sada welahay sala allahu alayh wasalam hooradiya dadki kabadade ariiriyanagasi kalkun dhaabki hordhaan usan fidhiyey yani wa ka fidhim e lugaagyaskalaabay jilba roogsidi mana si daskinta jaran waasaan helan mana saasaan hela markaasa riyay rasuulka sala allahu alayhi wasalam in allaha jacala ilahay win ni an iweli cabdan odon o kariiman wanaagsan dabeecadiis faylata fayla iweli ari mana walam yajcal ma iweeley ma iweelne huwa alla nian miiweelna jabaaran ko dadka dulmiya ani dangadad ko dadka dulmiyaayo meelwiin gobsadaayo oo mad adagoo naxariisan lahayne mad adeeg kubadati ma iwaalina yari mana yani ma iwaale alla cabdoon oo kariim iwaaliy kalkun yani rasuulka lakadaydu sala allahu alayhi wasalam gaabkaas lan fadheed yani wa masala marki laama gaabkaas dadka lan dhibna dadka lan naxariiso lan baahan qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qala rasuul lahi sala lahu alayh wasalam ilahi rasul smere faakum heli nin kuwafagaa inte kulu ama min xawaaleyha xawaalay alkascati roorug dinyaalsia ku ama wadacuu kutabaadir watahaadir watalka sacti orur foodiye oo tururisa meelan antani dhinyaku ama wa yubaarak wal barkeeyey fiiha filkasaca ma fiiha mana yubaarak wal barkeeyey fiiha ma fiiha orur dhahdiy wali kasugnaadee lasin barkeeyey res tawaama yuri wades yani abu daud bisnaadin jayidin sanad wanaagsan yakuri dirwataha macnaaw aclaaha aclalkasacti bikasri daali daali daalka kasriyo shilaafi dirwa walamiha durwa lamadaba baabu karaahiyati lakli amow kahashadiisi an baabay mutakiyan xaala kawni mutakiyan haalay kitagisa amow shaksa usoo dhini askuni amaw baabu karaahiyati lakli amow kahashadiisi an baabay mutakiyan haalay kitagisa wal amaw kiraahiyiniyata dhini adoon jift walam an abi juxayfata magaashay wahabin min cabdillahi s radi allahu taala canhu qaala waa may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may ka golay laa aakulu ana ana ma amaaw mutakiyan haala kitagisa ano meeluskuna maamahay rasuulka sala allahu alay slam laa aakulu anaan maamaw mutakiyan haalaki degegsan kawaama yuray wades albukaari imaam lbukaariy wuriwa qaala alkhaaabiyu imaam lkhaaabi may ka goolay almutakiyu hunaa fi hunaa meelo mutaki may leray huwa aljaalisu kan fadheeda waay muctamidan haalayki uskun calaa widaayin gogol uskun widagaasoo taxtaho taxta aljaalisi jaaliskooskisaad qaala may ka goolay waaraada ahi qaala alkhaaabiyu imaam lkhadaabi may ka goolay وaraada man lijeeday rasuulka markii onayo mutakiyan o iskuna maama layman lijeeday araada nabiy anahu ana nabiya laa yakcud nabiy fadheedane calaa widaai gogol korsheenka fadheedan walwasaaidi wacala lwasaaidi gogol offisan ka ficli manko facil oo kalanka fadheedan yuriid huwa manka doono aligtaara basado fadaw min adaamin guri basado fadaw bal yakcudu fadheede mustawfisan haalana degdegsadaw laa mustawdinan haalana wadan weldhadaw mayama fadheedaw wayaakulu aame bulgatan kifaaye aame hada kalaamkan ka kalaam lkidaabiy kadaabiy waa imam lkadaabi kalaam shay wa ashara ayru ayr lkadaabiy kadaabi hershay ma ishaare ila ana lmutakiya mutaki inilnijed huwa mutaki almaaidoki ilidiyay cala janbihi binishayn ilidiyay taas inigeedo sheegay wa qaala alkadaabiyo imam lkadaabi horta qaala rasuul lahi sala lahu alay slam may goray laa akulu ana ana ma ama mutakiyan halaki oo dagiigsuno meel uskun ano meel uskuna ma ama rasuulka kolku mutaki idimaylingajeed fasirka culamada muadiiinta mufasiriinta baskataa gshalta rawa lbuaari adka weri qaala lkhadaabiy khadaabi may bu ahaa yani wa kay mufasir lbuaari a kitaabkan oo buaari leraw aimada fasireen imaamkin koreey khadaabi qaala lkhadaabiyo imaam lkhadaabi may kagooley almutakiy may leray hunaafiyn amirin hadun roogn mutaki hadi lamajeede huwa mutaki may bu aljaalisu kanoo fidheedaw muctamidan haal uskudaayo alaa widaayin gogol uskudaaw wedigaaso tata hoosi saata skudaaw gogol hoosi saatay oo la firaashiya usule yani saasa qaabka san usule tartiiban fadheede mudaki kaasa lereer mana qaala alkhadaabiyo imaam alkhadaabi may ka goolay waaraada nabiy naw mayn lijeede laa anta mutakianta rasuulka rimayn lijeede anahu ana nabiya ba sala allahu alayhi wasalam laa yaqcud huwa nabag fadheedan cala lwidaai gogol korsheenka fadheedan walwasaaidi barkan jiif barkan oo jiifdaaysulan usul okel kan kafadheedan waay doortuma isbarkansado oo kale lagusuba kafadheedan ka ficli mango ficil shay oo kale yuriid huwa manka fadaw aligtaara basado fadaw min adacaami dacaam basado fadaw lanka dacaamka basada fadaw gogola uskude saan fadheede kalku wala kiride kiride kiride saas oo kale wele saas oo kale mawelaw rasul saaseri mana bal ma fadheeday fadheedey lang meel indegdegsan maragne jilbi roogsano reed walaago lamada tooka gaadayo reed roor shagin jeed mana saas oo kale dalkin shagaalada oo kale kungurlin jey maragne yani walaagoyar antiwalaaglandhike kodo loobsiyin walaagsadala lama toosla langa gaaday bes wa gareerela taas oo kale fadheedelay rasuulka sala allahu alay wasalam maylan oo meelbinin jeedne afar geesaysadayo miskortuka fadheedayo walay krida walay krida oo kale man mana warada nabiyna mayla jeedanaho ana nabiya balaa yabcuduanaba fadheedaan cala lwidaai gogol korsheenka fadheedaan walwasaaidi barkan barkan looskulaon ka fadheedaan wada wasaaid manaa wasidatin wasaaidka jamya barkamyaalo walwasaaidi wacla lwasaaidi barkamyaalo korshoonka fadheedaan ka ficli mango ficil oo kale nin fadheedaan huwa manka fadaw aligtaara basgo fadaw min adacam facam ini basgo fadaws nin oo kale nin fadheedaan taasooba nin fadheedan seen fadheede bal yaqcud nabiy nabow fadheede mustawfisan haalayki degdegsadaw ya fadheede wa laa mustawdinan haalayki wadan weldhadaw maya kusoo lameerbinijeeda wadan weldhaday foolan fadheeday oo kale man fadheeda bal mustawfis lan dedegsadaw oo kale an fadheede wa wayaakulu huwa rasuulka amay bulatan kifaaiy ame gadarka filan ame bulatan kifaay kifaaye ame kalaamkan hadda fasir ahaaye ay wedidi hada kalaamu kalaamkan tafsirkan ee eh, mutaki lafasiraay kalaam lkadaabi kalaam sheekh khadaabi khadaabi laraay kalaam shay waay wa ashara ayru ayr lkhadaabi khadaabi keyrkay ma ishaaray ana almutakiya kano mutakige huwa mutaki may laray almaailu kano ilan calaa janbi dinishen ilan binimidgeedan ilan yi bidin ilan yi jifa jifa taasoo malka ama mutaki walhareewasun wallahu ilahi aclamu an ogaan badan fasirkaas lay lam dhinigo fasira wana nasin kalku mutakinimadaasa la diiday dhini linjiif ama jiif walakaano misameeye yani dhini adoo uskunta meel uskunta laama la diiday may lafaday ala hayati lmustawfiz landadegsida oo kalen fadheetoresiyaamasaanta walikifirngaasi kutab an anasin radi allahu taala anhu gaal anas may kagolay raaytu rasuulallah arigi sala allahu alayhi wasalam jalisan hal rasulka kay fadhe raahiya argi amaw tamran amaw Ah, rasuulka meel fidiyo muqciyan imana muqciyan almuqci taasaliskaas almuqciyu maylin lijeede huwa ladi yulsigu ilyey alyehi lamis lamis guru bilardi dhulkakadajiya wayansibu saagey lamis hogdood makor kaasa lere mana can anasin ra'aytu anas qaala anas may kagole ra'aytu rasuul allah arigi sala allahu alayh wasalam jalisan haal ay rasuulka kii fidhi muqciyan haal ayki onayo yani waa ki masalan fididaanjar oo ka muqciyan haal ayki koda loob fidhile mugciyan haliki godoloobsaday yaakul nabiy nooga amaaw tamran timir amaw godoloobki timir ka amaw mana rawa muslim muslim ya adis wariyey muqci tiya lafasira godoloobki almuqciyu may larey huwa ladi huwa muqci aladi kiu yulsigu dejiyaw ilyehi ilyateyi ilyatay ladi ladigi lamadis bur dejiyaayo bil arli lamadis simood bil arli dhulka kadejiyaw lamada buriya dhulka sime lugan koran sure wayansibu ogaw saagay lamadis og taas aabka reeti marag ama yarag yalay mana taabkasta dhigaasma isubinaayo sun jais aha baabu isticbaab lakli hamausunanmadisiyan baabey bitalati asaabic sis barnyaadalka ama wasticbaabi lacqil asaabici barnyaagi laleefokooda sunanmadoodayan baabey waraki wakarahiyati masiha masil asaabici farnyaagi masaxowkooda kaashadoodayan baabey qabla lacqiha lacqil asaabic farnyaagi laleefokooda hortooda isticbaabi lacqil asacti ooradii maruubiyawshe sunanmadeedayan baabey waakdi lugmati kuus gaalooshay sunanimadiis wasticbaabi akdi lugma kuus gaalooshay sunanimadiis yanbaabey hahi alati lugmadaasoo taskubu dhiyaaso minhu min aطacaami طacamkaisha ku dhiyaas waakliha ma minhu min ashasi shasigaisha ku dhiyaas waakliha akli lugmati kuuski dulkadhiya gaalooshay amooshay yanbaabey wa wamaصxiha wajawaazi masxiha masxi lugmati lugmadi masawkeed bacd allah wamasxiha masi lasaabiled mismee kascdiya roogme وajaوaaزi masciya masilgasati horadi marugiyawse finaananteedi ambaabay bacd laagi yani marki on yani wa ka وamasiha laydeg وamasiya masil asaabici وamasiya masil asaabici farnyaagi masao lacgi lileefo marki lileef bacdisha farnyal masao bisaacidi hoog walgidami luto ana غayriha غayri talaثati talaثan غeer shalka masao baabo isticbaab اlakli aamaw sunanmadeedi asaabica farnyaalo sede wala ka sidbadniad wala ka ama sunanamadeediyan baabay waistixbaabi lacgil asaabici baabo istixbaabi lacgil asaabici farñaagilaleefoko sunanamadooda yan baabay sidbadniad wala ka ama suneet hadin marki lakaama badishalaleefo sadidi suneet wakarahiyati masxiha baabo karaahiyati masxihaa masxiha masil asaabici farnyaagi masaxowkooda kahashadooda yan baabay qabla lacgiha lacgil asaabici farñaagilaleefokooda hortoos ad oo farñaagi ina leefta sifilitankaadto katirtirs ama isku dhigdir kiraahadeedi ambaabe a may lafada wala farnyakyal naftiyo barakad meelakadegdiyo hadan iko baraka la raadiyey walkaslale waistibaabi lacilgasati baabu istibaabi lacilgasati hoodadi marugiyo kesununmadeedi ambaabe waakdi lugmati baabu istibaabi akdi lugma kood koos dhaadow shay sunanimadiisi ambaabey alati lugmadaasoo taskudu dhiyaas minhu min aacaami acaamkasha ku dhiyaas waaklihaa baabu istibaabi aklihaa akli lugmati kooski oo dulkadilakadaw laamaw sunanimadiisi embaabey wamasciha wabaabu jawaazi wabaabu jawaazi masiha masci asaabici farnyaagi masaxowkood binaanantoodi embaabey farnya lamasaxaw binaanantiyo amew bacda alacbi marki lamaruubi farnya marki lalaleefa bacdishe inta lakamasaxa bisaacidi oogi lakamasaxa walgidami lutu lakamasaxo waayriha ayri saacidi ayriha ayri lgidami lutu ersha lakamasaxo mana luto eyrka meel hato merolkmasa markaasi bad makalileef bacdisha masaabinaayo an ibni cabaasin radi lahu taala anhuma qaala ibnu cabaas cabdulahi bin cabaas may kagolay qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha may golay ida akala axadukum axadkin hadii aamo dacaman dacam aamo falaa yamsaxhu axadki ay masaxnay asaabicahu asaabic alahadi haati farnyaasha ay masaxnay xataa yalcaga inti kulileefaw ha asaabicdi o yulciga kulileefiya ha asaabicdi mutafaq caleyh qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may golay ida akala ahadukum adki hadi wal amaw dacaman amaw falaa yamsaa ima saanay asaabicahu asaabical ahadi haski farnyaasha ima xataa yalcaga huwa ahadkansi kuli leefaw ha asaabicdi nafsatiidis kuli leefaw o yulciga kuli leefiyawa o yulciga kuli leefiyawa ha asaabicdi ayrahu eir shay kuli leefiya mafulki macduufe eir shay kuli in kuli leefka oraaw tusuli leefo malankalan laleefoy markaasu bacdila ima saahiwa aleyh adiska mutafaq oo kolkun farnya walalan la leefaaw barakila raadihay mana barakada dacaamkaka dagdi iyo meelka jarta lang ogayn tangorada kiraasolila marugihay miya farnya tankiyaalo barakadi haka dagday meel kan dhulka kudiyal kudalgalaay fa barakadi ka jarte ki atag barakada raadihay red maan kudirangishareed ma mutafakun caleyh wacan kacb ibni malikin radialahu tacaala canhu qaala kacab may kagolr aytu aragi rasuulallah arigi sala allahu alayhi wasalam yaakulu rasuulka haal amaw bitalati asaabica aw isticbaab lakli bitalaaati asa tarjumadi reedandhiki xadiiski raytu rasuulallah argi sala allahu alay wasalam yaakulu rasuulka hal ama arag fi talaati asaabica faryaalo sideed ka amo sidifanyadoo ka ama rasuulka argi al sala allahu alayh wasalam fa ida faraga nabiyu nabag marki kufaaru naqdo amaki kufaaru naqdoon lacaga nabiy nabag la leefay maruubyaayl lacaga nabiy nabag laleefay ha asaabicdi sadidi ha eng laleefay badana rasuulka samayshe sala allahu alayh wasalam wala la ma in badanayn wal injegin oo kale wal la tumaantumaayo caano badan lakaamayo misme marag badan lakaama majarjar wa sidaas cariir yahayen walab moonfenjedin iyo timir i wal saasela laamay kolku sadid farnyaada kagobdahay rasuulka saasa wal ka amay wa faaytu rasuulallah arigi sala allahu alay slam yakulu rasuulka hal amo bisalaati asaabica faryaala sade wal ka ama fa ida faraga nabiyu nabadi faarunakadona lacisa laaciga nabiyu nabad laleefay ha asaabicdiya laleefay rawa muslima muslim iyo wadiis wuri an jaabirin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayه wasalam amara rasuulka amari bilacqi asaabici farnyalaleefosho yamari wasafati hoorudlelele waqaala nabiyuna umay ka gooley inakum isin laa tadruna moshidin wala la raadiyahay rasuulka nin sheegay fi ayi dacaamikum dacaamkinki ka eho albarakatu baraka ka jarta moshidin kan farnyala kumarubihay wa kan hoorud kumarubiya wa kan hoorud kaheraw miya si baraka barakadaasa la raadiye ana rasuul lahi sala lahu alay slam amara rasuulka ma amray bilacqi asaabici farnyalaleefokoodi amri wsaxfati bilacli safcati hurud marubiysheya mari waqaala nabiyuna umaykagolo inakum isin laa tadruna maoshiidin fi ayi dacaamikum dacaamkinki ka eho albarakatu barakadka jarka maoshiidin barakadaasala raadiya re raadiya xadiidkana muslim rawa muslim un xadiid wuri anhu an jaabirin ana rasuul alahi sala lahu alay salam qaala rasuulka may golay idaa waqacat lukmatu axadikum axadkin kuusiy hadi dhiido fal yaakud axadka higaado ha lugmadi eeda falyumid zuuliyoy ma walaagi kana haaday biyaabi lugmati lugmadaas way min adan wasake walyakul yaamoyha alugmata walaa yadac kutabnay ha lugmada lishaydani shaydaan lahartisa in kutabnay a walaa yamsax ayna masaxnay yadaho yada laadi aski galantisa bilmindilay kama saxnay hataa yalca ganti kulileef o taabica kulileefo ataabica wataabica laadi ahad kusuge kulileef may wali fainahu shaniye laa yadri hu ahadki moog fi ay daami daamil aad ahadka ka albarakat barakaka jarta moog wa وanhu an jaabirin ana rasuul lahi sala lahu ala slm qala rasulka may gore ida waqacat lugmatu axadikum xadkin kuusiya didido falyakudi kaadoy ha lugmada yeeda hikaadoy dholki kudidi ay kudawgalo hikaadoy a walyumid hizuuliyoy walyuzil falyuzil falyuzil oo kale a falyumid falyumid falyuzil hizuuliyoy ma walaagay wasak kana huwa maaghaday biha caleyha lugmada yeeda korshe walihaadi min adan wasak hizuuliyoy a walilang aamo korne wasaka kutirtiroy waliyakuli amoy ha lugmadi amoy walaa yadac kutabnay ha lugmadiyadahay lisaydani saydan amay saydan an kutabnay wa walaa yamsax huwa aadki ay masaxnay yadahu yadal aadki aadka galantis bilmindili safreetay kama saxnay wa yadis ay masaxnay mindilay kama saxnay hataa yalcaga huwa aadkaasi laa kula leefa o saabica wasaabic ahaadi aadkaasoy farnyaashay kula leefa a oo mindilay kama saxnay may wali fa inahu shaniye wala la raadihay may fa inahu laa yadri huwa aadki mog fi ayi acaamihi fi ayi waaxidin min acaamihi acamil ahad aadka dacamshay waaxidka e albarakatu barakadka jarta mog kan farnya miya kan hoorad miya meel barakada jarta barakadaasa la raadiyey faina fa inahu shaniye laa yadrihu aadka mog fa inahu in alaada laa yadrihu aadka mog fi ayi dacmi dacmi laas aadka dacamshay kika albarakatu ku jarta mog wa sawaa muslimo muslim iya adiidkana weri wa anhu an abi an jaabirin ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka gole ina shaydaana shaydaan yaxduru huwa shaydaan xaadire axadakum kookin yan xaadire cinda kuli shayin shay kas agdeeriyan haadire min shani shani aadi aadka shani shay kumide hataa yaxdura huwa shaydan anti kuxaadiraayo aadkan kuxaadiraw cinda dacami dacami laad aadkan kuli shagdeedan kuxaadiraw fa idaa sagadat lukmatu axadikum axadkin kuusiya hadi dhiido falyaakudi gaado yaa lugmada yede falyumadi zuuliyo maa walaagi kana an biha caleyha lugmada korshay haday minadan wasaqe uma liyakulu yamoha lugmata walaa yadaci kutamnay ha lugmadi lay shaydani shaydan an kutamnay fa idaa faragahu axadka adi faarug nagdoon falyalcaq ilileefo asaabicaho asaabic alaadi adki farnyaasha ilileefo mayali fainahu shani laa yadri aadki mog kayi dacmi dacmi laad aadki daamshakika albarakatu barakaka jarta mogwaay kawa mus muslimun muslim yo waa dii uriyey wa canhu kadila wa can jaabirin can jaabirin radi allahu taala anu ana rasuul lahi sala lahu ala slam qala rasul may gole ina shaydaana shaydan yo yaxdur huwa shaydan xaadir aadakum kookin an kooyo enseede cinda kuli shayin shay kas agdeed ansede shaygaas min shani min shuunihi shuuni laad adkasanyaalshaykumi walbada suubyaal shaydaankin ku hataa yaxdura wa shaydan anti kuxaadira hu aadkin kuxaadira inta daami daamil aad aadki daam shelkis markin kura ama on kuxaadira faidaa sakadat hadidiido lugmatu axadikum aadkin kuusi hadidiido falyaakudhu aadki gaadoy ha lugmadi gaadoy falyumidhu aadki zuuliyoy ma walaagi kana biha caleyha lugmada korshehaadi min adam wasaki zuuliyoy uma liyakul yamoyha lugmata yamay walaayada kutabneha lugmadi lishaydaan shaydaan lahantisan kutabney may faidaa faraga axadukum hadi faarug naqdo min adaami fal yalcab ilileefay saabi saabi alcad aadkaas farnyaasha ilileefay maelifaynaushaaniye laa yadri maog fi ayi dacami dacmi alcad aadka dacam shekika albarakatu barakati jartu mog rawa muslim muslim yaadis weli وan aنasi رadi aلlahu taala anhu al anas mayka gore kana rasuul الlahi sala الlahu عlaه وasalam ilahi rasul shema haade ida akala ida akala huwa rasulka hadi ama dacaman ama lacig الnabiy nabo lileefay saabi saabi الnabiy nabo farnyaasha athalaata sadide walka ama iya lileefay وaqal نaبiy naomay kagola ida sakada lugmat axadikum axadkin kusi hadi diido falyakudi gaado ha lugmad walyumidi zuuliyo ana ani lugmati kuzuuliyo kuskusugaalada wasa walyakul yamoy ha lugmad walaa yadain kutabnay ha lugmadi lishaydaan shaydan lahatisan kutabnay wa waamara huwa rasulka mayn amrayna on mayn amray an nasluta ini maruubino alkasacta horod maruubin ey namsaxa ha bilasbuci farta farta kama sacno maruubin farta walka maruubiyey fartoobalanka dari waan haato yani maruubsato lere waamarana rasuul llahi mayn amray sala allahu alayhi wasalam an nasbutayni marubino ey an namsax masacno bilisbici tartaka masaan algasacta horod marubino warikayaal ay dacaana kugaano gala nabiyo kawmay kagora inakum isin laa tadruna isin moshidin fi ayi dacaamikum dacaamkinkika eho albarakatu barakadi jarta moshidin waayo mana ay idaa sagadat lugmatu caabdikum kana rasuul lahi sala lahu alay salam ida akala diama daama laciga nabiy nabo lileefay asaabica asaabic nabiy nabo farnyaasheli leefay ahalata sadid lileefay ficlan usuba sameeyay gawliyan oo dheamoon hilileefay litilaray lawagaad yani waa gay hilileefay walaa imsax yadahti oo dhaliray kolku hataa yalcga saabiyahun amarahay haddana ficiliyan ba usuu sameeyay waqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilah rasulka may goray idaa sagada lugmatu cadigo aadkinkusi hadi dhido falyakudi gaadaya lugmadu falyumid hizuuliyoy walyumid hizuuliyoy ay walyazl walyuzil hizuuliyoy canha cani lugmati lugmadi heshal ada wasaki kuzuuliyoy waliyakul yaamoy ha lugmadiyeede yaamoy walaa yadaci tabnay ha lugmadi lishaydani shaydaan lahantisan ku tabnay a waamara huwa rasuulka ma amrayna o amray an nasluta ini maruubino ey namsaxa ha masaxno bilisbici a farta ka masaxno algasata horod maruubin waqaala nabiyu may kagora inakum wala wala nag maruubiyahay may la raadiyahay inakum isin laa tadruuna mooshiidin fi ayi dacaamikum dacaamkinki ka eedha hadis albarakatu barakada erta mooshiidin wa rawa muslim muslim adis guna wuriyey wa can saciid bn alxaris anahu ana sacid yaslah وasacid suaali jaabiran suaali radi alahu taala canhu can lwudui waysi warsada mi maagin ilkawaysaysada masati naaru naar taabasi faqaala nabiy maw may ka goolay laa maya ad maya faqaala jaabirun e faqaala jaabirun jaabir may ka goolay laa maya ad kuna kaahay kaala may ka goolay jaabir dad kuna unhaani zaman nabiy rasulka zaminshay laa najidu nin helaanahan mila dalika dacaami dacaamkaas kaase oo kale kuwaysaysado ma helaan dacaam la kariyawba ma helaan ilaa galilan wariyama fa naxnu na helno fa idaa wajadnaa helno nan wajadna hlnahu dacaamkas kahelnoon lam yakun lana unmanin sugnaan manazil safilemanin sugnaan ilaa akufana galnyaagan maahin wasawaacidana hoogyaalkan maahin wagdamana lugyaalkan maahin uma nusali nanu tukidani walaa natawalaw nanu mana weysaysidaan rawaama yuri adis albuaariy an sacidin an sacid bn اlxaris anahu ana sacida sala suaali huwa sala huwa sacida suaalay jaabiran radi alahu taala anhu warsadi an lwudui weyse heshe warsadi min maag heshe likuweysaysida masati naaru naartaabat likuweysaysida warsadi faqala nabiy nauma faqaala jaabirun deh faqaala jaabirun jaabir may kagolay laamaya malka weysaysada wal dabtaabida malka wersaysadaa i jaabir may weli gadkuna unhaani saabten ahaada jad zaman anabiy nabo zaminshay sala allahu alayh wasalam ahaani laa najidu nacnun mahelaan mila dalika dacaami daamkas kaas oo kal mahelaan ilaa galilan waliyar maahin dacaamkas la helaan faida nanu faida wajadna ida la tadkulu ila cala ljumlati lficliyati ficlal hakadir faida wajadna hadii helno nanu helno wajadna helno hu aacam acam almaqliy lakari acam lakari hadinu helno dabtaabadi helna lam yakun lana unub minin sugnaan hadina dhowti manadil mindil minin sugnaan mindil safireetika tirtirdan maqabno karka bacridiha ilaa kufana galnyaagan ma galnyalasa tirtiraani wasawaacidana hoogjiyaalkan maahin waagdaamana lugyaalkan maahin uma bacda dalika nusali tukudaan ilay walaa natawalaa naxnu unmawaysaislaan acama kuwaysaislaan olakari a rawa mayure xadiska albuaariy baabo takdir ad damiyaala badashadood yanbaabay ala acami acam korshay kabadadaya sunnytmana ganyalka badlan acam korshay baabu taktiib aidi damiyaala badashadood yanbaabay ala acami acam korshay kabadadaya qaala mualif ruya may liwuriya an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaala abi hurayra may golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul si may golay lacaamul isnayni lama gof raashinsho kaafi halaasati sadki kaafiya waay sad gofa kaafiya wa dacaamu halaasati sad gof dacaamshona kaafi arbacati afarki kaafiya waay dacaamka may lafadahay oo galnya kabadaan kuri korsay muttafaqun aleyh waan jaabirin radi allahu taala canhu qaala jaabir may kagoolay samictu dheegi rasuulalahi dheegi sala allahu alayhi wasalam yaqulu rasuulka halka golawya dheeg dacaam lwaaxidi hal qof dacaam shey yakfi litnaini lama ki kaafiya wahay wa dacaam litnaini lama qof dacaam shono yakfi ki kaafiya alarbacata afar kaafiya wahay wa dacaam larbacati afar qof dacaam shono yakfihi wa dacaam kas may kaafiye athamaniyata siyeed ya kaafiye dacaamki o galnya kabadaan lafadahay sawama yuri hadiska muslim baabu aadaabi shurbi tamaw aadaabtisiyan baabi istibaabi tanafusi neef nafsadaw sunanimada talaata sida tookala neef nafsadaw inte kharijalina weelka binaan shay wakarahiyati tanafusi neefsadaw kaashadeed yan baabi ilinaay weelka neefsadaw kaashadeed waistibaabi idaarat ilinaay weel yani waa kay wareejiyo shay sunanimadiis cala alaymani midig lang wareejiya kalaymani midig kal lang wareejiya bacda almubtadii kala kabilaawi bacdi she baabu adabi shurbi tamaw aadaabtisiyan baabi waاsticbaabi tanafusi neef nagsadow sunanimadeedi ambaabeys salaatan saytitookana neef nagsadaw khaarij alinaay weelka binaankenilka neef nagsadaw wakaraahiyati tanafusi baabu karaahiyati tanafus nusi neef nagsadow kaashideedi ambaabay filinaay weelka daadis ihodhay may hay waاsticbaabi tanafusi neef nagsadow sunanimadeed salaatan saytitookana neef nagsadaw khaarij alinaay weelka binaanshay weelka binaanshay weelki waraabas hasku gaadas neef nagsadaas hadin waraabas hasku gaadas neef saytitook saasan waraaba wakarahiyati tanafusi baabu karahiyati tanafusi neefnaqsado kahashideedi ambaabey filinaayo welka dhatis mana fi dakil lina welka dhatislaka neefnaqsado kiraayideed wasticbaabi idaarat linaay wel wareejowsha meelki misme galaaski wareejowshay sunanimidisi ambaabey intalin wareejiye cala laymani midig korshalan wareejiya falaymani facala laymani midig kalan wareej midig laylin wadaw bacda almubtadi kan laka bilaabi bacdi she kana koos laka bilaawa lang onayo win iya laka bilaabe kabir kabir wa lanka win hada diintilay minadayo sanada lakwinada kaasa kotilka bilaabe kabacd reed yani falayman falayman wa waan anasin radi alahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam kana huwa rasuulka may ahaday yatanafasu huwa rasuulka ini neefnafsada ahaadi fi sharaabi fi yani wa kay fi sharaabi ya neefnafsadaay fi yani fi khariji sharaabi sharaabka binaashay yaka neefnafsadaay halaatan mutafaqun aley yani yatanafasu neefnafsadaay kharij alinaai man weelka dhatis ma eh fi sharaabi hooble sharaabka dhatis ma eh fi kariji sharaabi sharaabka binaanki ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam kana huwa rasuulka may ahaade yatanafasu ki marki waraabo neef nafsadaay yani fi sharaabi fi kariji sharaabi sharaabka binaansha ka neef nafsadaay salasan sidutoob mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq ay fi sharaabi tiya lafasri yani huwa nabo yani huwa anas maynajede yatanafasu nabiy nabo neef nafsadaay kharijali mana fi shara sharaabka natis filinaayo mae khaarijalinaayo weelka binaansha ka neef nafsadaay wal waraabe danka weelki dhabugaade wal neef nafsade adina wal waraabe saasa welay qaabkaasa nasunaaye وan iبni cabاsi رadi aلlahu taala canهuma qala iبn cabas may ka golay gala rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulki may golay laa tashrab dhanteen ay waaxidan haltookan dhanteen a ka shurb lbaciri bacirki dhamawshi oo kale walakin ishrabu dhama matna lama lama dhama وaثalaثa وaثulaثa sid sidin dhama wasamu maga dhawa ida antum sharibtum ida sharibtum hadi dhamaasaan antum isin sharibtum dhamaasaan wacmad llaha taala ilahay macdiya ida antum rafactum ida rafactum hadi korwelasaan alina antum isin rafactum korwelasaan aama yuli adika tirmidi wagala tirmid mere xadiunada xadiun xadiskaas oo xasan sajihisasan wacan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qaala ibnu cabaas cabdullahi ibn cabas may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may golay laa tashrabu on dhanteng waaxidan yani shurban waaxidan dhamaw halinka on dhanteng hal too kale weelkanti gobotan aska saartan reed wedow nagataan weelan ka shurbil baciri bacirki dhamawsi o kale nindhante bacirka may dhameys aska siin saar walaa wedeeley inti kubogaw saas oo kalen weelan yani wa kay kuqaadaa liwelka mansi waraabtan walaa weer qaada waraabtan saas welama hal too kale dhante may walay yani biyogon oo kadhiyaayan oo kadhiyaayan saas eh beerka dhiban jeesdaa horiibsadaayan tartiib tartiib alan dhameelilay mana waacidan yani israbu dhama waa walaa tashrabun dhante waaxidan hal took hal took wal hal took besen dhante ka shurbi lbaciri bacirki dhamaw shay oo kale wa sida gurbagan dhamayan dhante laa tashrabu kula lmashrubi golbada dhamaw kas fi nafasin waaxidin neefanintonka dhanteng umana hal tookle neefanintonka dhante yani fainahu laa yurwi may were hal tookle neefanintolka dhami walmaderjiyaas walaa yasudu xaajat alcadashi onka hajidis muduudaw wa inama yani wa kay wayn mala albadna ololad habaguye wasamu laha ilahay magacawa bismi llahi dhawa yani saas walakin ishrab dhama matnaa lama laman dhama sookuda waraaba afkaku gaadaadin waraaba kanagsada laman dhama watulata sajedin dhama mana sidi sookasay dhama wasamu magacawa bismillahi dhaha idaa antum sharibtum idaa sharibtum hadii dhamaasan antum isin sharibtum dhamaasan idaa tamay lere jumlo oo mayb jumlo ismiya ficliya legalaas ida ida adawatu shardi laa tadkulu ila cala ljumlati lficliya kalungula lahkagadere idaa sharibtum hadii dhamaasan antum isin sharibtum dhamaasan waxmad llaha tacaala ilahi macdiya ida antum rafactum ida rafactum hadi korwelasan antum isin rafactum korwelasan alina wel marki weelka dhiibasaano derigtan hadin alxamdulilah dhaha rawa ma yuri xadiska tirmidi qala tirmidi mar xadiun hada xadiun wa xadiskaso xasanun darjadiisa san e وan abi gatadata radi alahu taala canhu ana nabiya sala الlahu alay slam naha nabiy nabag reebi an yutanafasa ini la neef nagsado ya reebi fi linaay weelka datisa ka neef nagsado reebi wa ana nabiya sala الlahu alay slam naha nabiy nabag reebi an yutanafasa huwa nabag ini an yutanafasa ini la neef nagsado reebi filinaayi fi daakililinaay weelka dhatiisa ka neef nagsadiyo reebi mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq yani an yutanafasa ini la neef nagsado fi nafsi linaay mana weelka naftiisa ka neef nagsado reebiyo an yutanafasa ini la neef nagsado fi linaay fi nafsi linaay weelka dhatiisa ka neef nagsado reebi binaankala ka neef nagsade mana neeftan habahaas yani weelka nagdaasa la diide ama wal oo yani hakubahi afki hakubahi neeftialabahi weelki ganaanga la diiday mutafaqun caleyh وan anasin radi alahu taala anhu ana rasuul الlahi sala الlahu alayhi wasalam utiya huwa rasuulka yalinshani bilabanin caana yalinshani kasi shiiba la berxay bimain bilaka berahi aana oo bir bire yalinshani rasul وan yamini yamin nabiy nabo midigtis may haaday acraabiy lanko reer badi haadi وan yasaar yasaar nabiy nabo midigtis may haaday abubakrin ya haadi radi alahu taala anhu fashariba nabiy nabo dhami fama acda nabiy nabo siyay alacraabiya acraabigiyasi waqaala nabiy nabo may ka goolay alaymana dadimu marisiya alaymana midig marisiya falaymana marisiya mutafakun aleyh diskana mutafakun shiba macnaahu kurid awal hadheehilay waay an anasin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alay salam utiya huwa rasuulka yalinsheeni bilabanin caani wan yalinsheeni labankaasoo gada shiiba la berexey bimaain bilika berahi wan oo bilika berahiy rasul kulida bimaain bilika berahi yalinsheeni waan yamiini yamiini nabiy nabag midigtisna hal acraabiyun reer baasiyey waan yasaari yasaari nabiy nabag bahay bdstisnaal abu bakrin afdal الصaxaaba abu bakr iyo radi alahu taala an fashariba nabiy nabag reer dami kalku abu bakr bida fadhiyay mae ki midigdiya marisi rasulka fashariba nabiy nabag dami uma acda nabiy nabag si alacraabiy lanka reer badigi midigda jari alaymanati wa usigasi waqaala nabiy naba may kagooley alaymana yani wa kay walahda acraabi abu bakr laka kiyaasa abu fal badan mana laakin fal badanaanti rasulka yani keliya mafirine bal may fiiriya midig lanka jar acraabigi oobay badi kakoe lankiyasiy mana hayfo qal nabiy naomay kagole alaymana kadimu marisiya alaymana midig marisiya falaymana midig marisiya sari mutafakun caleyh oo mana hadalkaas may kakoye yani lan welib abubakara yani cumar ameeraay abubakara kan eh riwaayo kale raasa eh, jir rasuul alla abubakar bakan eh ha markaasa rasuulka masiine abubakarki markaasa lankijalasiide ay saas mutafakun caleyh gawluhu gawlu gawluhu qawluhu qawl anasin anas goolshay shiiba kagooli ey kulida waay kulida la dheehay bilabanin kada shiiba man bilabanin kada shiiba la dheehay ey kulida la dheehay bilmaailka dhehla i on yani libercila waan sahli bni sacdin radi allahu taala canhu ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam yatiyahu rasuulka linsheeni bisharaabin alinsheeni fashariba nabiy dhami min mina sharaab waan yamini yamini nabiy nabidsmay haade gulaamun kurikoyaad waan yasaari yasaari nabiy nabidsma shiyaakon odayaalyahaade faqala nabiy lgulaami kurikimngaletaadan anta idmaaseliyan ing idmaase an ucdiya inian siyo haulaai odayaalkan si faqaala algulaamu nogimerahn laamaya mang idmaw wal barakada ilankal mangurawa aniba midig jira ani able anla ahi laamaya mang idma wari ya rasuul allahi wallahi akadhaarday mang idmaw laamaya wallahi akadhaarday laa utiru ana an madooraw linasiibi nasiibkay oo yani minka rasuul allah adhega inka nasiibeho itintita e ahadan ahad mandoora mana aad mandora tantaniba fade midigawsa jaray fidyalkasi fatalla rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay deji hu abacaahu asharaaba sharaabkiya dijiyay fi yadihi yadi gulaami kuriki oo cabdillahi bin cabas ay galantiisa ka deji mutafaqun aleyh adesina mutafaq wa qawluhu raawi raawi kool shay kalla nabiy nabag dijiyay hu asharaaba kakool ey walaca nabiy nabag dijiyay hu asharaaba dejiyo wahada algulaamu kuriikan kan huwa gulaamkan kan e ibnu cabaas cabdالlahi بن cabas ay radi alahu taala canهuma baabu karahiyati shurbi cabdالlahi بn cabas adika ning hormaraya mudn cabdالlahi بn cabas ninki sheegnasun wal ning sheegi lankunakukuya horay na sheegna cabdالlahi بn cabas hairmi baabu karahiyati shurbi kamawka hashadiisi yan baabay min fami lkarbati wedaanka afshaylik waraabo kirahnimadeed iwa naxwiya naxwi lkirbati wedaan walilamide adweel afshay wiinyilik waraabo kahashadeed wa bayaani anahu shaniye yani wa kay karaha anaho wa bayaani anahu ana alkarahata karahadeedeba karahatu tanzihin asa laa tacriimin laa karahatu tacriimin karahatu tacriimin hay kiraahida maingirsamase karahatu tanzih iyo karahatu tacriim karahatu tacriim may lere shay hadi reereelnag nagdoob xaaramkiiridaw karahatu tanzihna may lere wal hadi reereelnag nagdoob halaalkiiridaw baabu karahiyati shurbi damaw kaashadeediyan baabay min fami ibrat kirbati sibraarki ama widaanki afshaylik waraaba kaashadeed iwa nawiya nawi lkirbati widaan wali limid eh baaldigi iyo baay walaagi winang absha galoonti absha winaysi lagwaraaba kaashade wa bayaani anahu ana alkarahata kaashadi ade cadeyawshe embaabe baabu bayaani anahu ana alkarahata kaashadi ade cadeyawshe karahatu tanzim karahatu tanziya la tacrimin la karahatu tacrimin karahatu tacrimin hayn an abi saciidin alkudri radi allahu taala canhu qaala abu saciid may ka goray nahaa rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul shay reebi can ijtinaasi lasqiyati weeliyaalka afgadiyowsho iya reebi weeliyaalka afsolagadi ijtinaas layin wata wahay watan watan yin waay wala laabo mana wahuwa lmucabaru canhu bilkasri jibiyo wala hajibiyo yani saaso tan usubley yani an tuksara ini lajibiyo afwaahuha afwaahu laskiyati widanyaalka afso lajibiyo reeb wayusraba minha min alaskiyati lelakwaraabaw wel winag afshagi silankadiyo weelki widanka afshay wiliglaasya lakwaraaba taas reebi rasul naa rasuul sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shereeb an اktinaafi اlasqiyati sigain asqiya lakajami weelyaalo asiqa karbad waay widaan widaan yaalo leyo an ijtinaafi an اktinaafi اlasqiyati widaan yaalo gadiyowkoodiya rasuulka reebi la gadiyo yani mayna jeede raawo yani yani huwa raawo mayna jeede an tuksara ini lajibiya reebi iktinaaska may lana jibiyo afka loocy of kaslan ka an tuksara ini lajibiyo afwaaha afwah laskiyati weliyaalka sabsha lagedilijibi waay horeed wayusrab ladamo mina min alaskiyati lagu dhamo taasa rasuulka reebi waan weelka hoob winyi di weelka yalan gaadaas budkon gaadaas kudarsaas taasa waraabas man awel winagi dong afshay sidin gadido widaanki dong afkagas hakirogomo mismee wala usikajari oo yawnaadn reebo korn horondon jiido riba yani lakobsade mis weelkan dasin gofmada oo adi waraabta yani waawinan ee dadka kalena dhowtiisii kaadan mutafaqun caleyh waan abi hurayrata radi allahu taala anhu gaal abi hurayr may ka goolay naha rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul reebi an yushraba ini la dhamo min fistigaay min famistigaay garbadkas shaylik waraab reebi awil girbati gabraar siraalka lay sumid lay waay garbas lay waay mutafaqun caleyh asigadi girbaga sumid lay waay shadraaw lay ma naha rasuul llahi reebi sala allahu alayhi wasalam an yushraba ini la dham ya reebi min fistigaay fita bimacnaa fami yagrigan asmaa lams a ah, min fisigaay min fami sigay yani garbadka afshay ay fami sigay garbadka afshay lakudhamiya rasulka reeb garbadka manaa sibraar may wilaanelmije aw ilgirbati gabra garbad isku mid aw ilgirbati gabrada yani wa ka yushraba ini ladhamiya reeb min fami lgirbati sibraarka nismee garbadka afshay lakudhamiya reeb asiqa iyo walgirba wilaan wiinlay lamadaasoy afsha lakudhamo lagedi rasulka reebiyo mutafaqun caleyh can umi haabitin jabrto haabit aadis eh umi haabit kunidi lero magashana kabshata binti haabitin kabshata bintu haabit lera ukti xasan binu haabit shaacir nabi labo shaacirkay xasan binu haabit leray walaalis aha radia allahu tacaala canhu can haabitin wa canha can kabshata ala kulishograalaaalamaykadole waladiya kabshadi guriyahay dakala mahgaleertay alayna alayana korkay rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuul llahi inkariya fashariba nabiy nabag dhami min fi karbatin min fami kirbatin widaanku afsheya ku dhami kirbadaasoo mucalagatin la raari daa'iman xaala kawni gaa'iman haalekiisru fakuntu anin gumay ilaa fiha ilaa famiha fami lkirbati widaanki afshay oo hodhay rasuulka afshay saaray yan gumi fakadactu gooyay ho famahu fama lkirbati ibridi irbidi yeedahaysi afsha wakawasi meri rasuulka afshay kataabadaay yaa kugooyerti manaa kugooy awa yani maylata dhooray litaxfad mawdica fami rasuuli lahi suban infasirad goone aimahin wel halaayo dantiya meebakaas an umi haabitin kabshata binti haabitin ukti xasan bin haabit radialahu taala canhu an haabitin waanha an kabshata qaalat kabsha may ka goole dakala calaya na korke mahin galay rasuulilahi ingali sala lahu alay wasalam fashariba huwa rasuulka dhami min fi dirbatin min fami dirbatin widaan abshe iyak waraabi oo widaanka absheelik waraab hodhay may hay kiraahihayti amoodi ba karaahiyati shurbi min fami lgirbati wanaxwi haye وabayaani anah ana alkarahata karahatu tanzihin la tacrimu ini tacriim hayn rasulka kuwaraabiyo mana shaygan markoo la diido hadan hoob walwelileer ki hoodhay la diiday ilaahadiis haarang mahayn ama shaygan hoob la diido gebahamlakadhawaanmaa harangnima tusiye laakin shaygan hoob mar la diido wal diidi leer hadan rasulka soo weelow la arag ini xaaraman hayne libayaan iljawaas marmar subinaaso xaaraman hayne ya tusiye horta walkuroonya ler rasulka badiidi hoodhay baamoodni an iktinaafi na rasullahi reebi an iktinaafi asga hodheemud haddana dham yalilesde karahatu tanzih mana kiraahada hodha lidiida yeemaya kiraahatu tacriim haaran mahayn karahatu tanzih mana walkaroonyi walkaroonyi haanla fashariba nabiy nabaga dhamay min fi kirbatin min famin kirbatin widaankoshekuya ku dhami kirbadaas oo mucallagatin milkraariya biigi jaranga gadiside waraabi rasuulka daa'iman weliba xaala kawniga ayman haaliy fidhig marki la waraabo ini o fidhilka waraabo suno eh laakin idin suru mar marko jawaaz ini haramangahayni jawaazka rasuulka mucalima fi diin yahay waliba haraman hayna taasusiyahay daa'iman aleykisurmiya waraabi laakin fidhiga faydhaadalhaysay riwaay kala ninkoy doonte fakumtu gumiya lata gabarti ilaa fiha ilaa famiha fami lkirbati wedaanki sugahay afshay oo rasuulka o afshay kitaabada ayen gumi fakadactu gooyay hu alfama afkiya gooy afki oo wedaanki dhon ba gooy oo rasuulka afshay taabadaha gooy ma intuwaytisin insheene rawamayure ades atirmidi waqaala tirmidi may kole xadiisun hada xadiisun waay hadiskaso asan darjidisasan sain sai wainama inkalmahane rabacat hiya kabsi goyti wainama inkalmaha walan goytanisaga ciladan goyt wainama inkalmahane gadacat hiya gibirtan kabsi dara goyti ha yani may goytay hay gadacat goytay ha alqir alqir fama wa inama gadacat hiya kabsi goytay ha ay fama alqirbati widaanki goyti mayn goyti lima litaxfada ini dhoorto mawdica fami rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ilahay rasul shay afshay meeli saari meelaso ini ilaalin watatabaraka hiya ya barakaysato bi bilmawlici barakaysato watasuna doortahu mawlacgaaso an libtidaali dulaawo halaawo ka doort saasan weli a wainama kabacad goyti ha famal kirbati sibraalki afshay goyti litacbada hiya kabsisin ilaalido mawdica fami rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul afshay mawlacshin ilaalid watatataray watatabaraka hiya yan barakaysato bi bilmawlaci mawlacgaaso in barakaysato watasuna hiya yasin doorto amawdacgaas indhoorta an lbtidali tulawa nkudhor halawa nkudhoortu mana wahada lxadis hadiiskan kan macmul walhumbaari calaa bayaan ljawaazi xadiisyadi skorkoya oo kalku sheekh imam nawaw muxadis waa nin jamci yahay xadiiska hoodhay may lerahay nahaa rasuulllahi reebi sala allahu alayhi wasalam can ikhtinaat lasiyati waaliyaala afgediyawsho reebi yeerni wa yushraba minha afshalka dhamoona reebi yeerni aye saasaa moodan haddina mayliley rasuulka sala allahu alayhi wasalam hayin galay weelka oo idaanka oo meelkaraar egsheeh gadiya kuwaraabi soo suriyi salil miskorko ayaan adis markoona la e reeb markoona la e fasaxsadee olmadani yani imaam nawawa nin jamciya e mayl hadiiska jamishe suurtooy wal jamiya hadii jami suurtoa lamadas hadii wal iskorkoen nakin oo jamac so suurtoa wal jamciye hadii jamac so suurtowaani markaas mid hadis iskorko siniyi markaas may la fiiriye taarikh la fiiriye ki taarikh shay horeey hadiski taarikh shay horeey may nagade hadis kaso yani mansuka nagade kan damboye taarikhi gadaal rasuulka ficilshay damboy kaasa naasik naqde kan dambel ka amal fale ki hor wal nasaki hadii lamadii taarikhka isku jingayin waan iswarkoosinyin jamacshona suurta waaneen markaas may lafiidey tarjiix wal eraw lamada xadiis wal rajace ka inka maswarkoosin ahaa lamad xadiis intakishal yaalan yalilay hay wuri hadiisko hadii lang imaam wuriyay kana lang o kahoosay wuri kan imaamka wuri kiidiisa la qaadade masalan sida imaamu malik wuriyey mis imaamu shaafici wuriyey axmed bin hambal wuriyey mis mismay xadiidkiiba may kayaale kan may lamadan hadis warkoysi ko may kayaale saxiixen muslim i bukaari kayaal kon may kayaale sunanta kayaal kan saxiixen kana marisiye markaas tarjicigaasala sameeye mislan ka weriy naftis hadiskan lamadan hadis warkoysiyin kan may weriyey shan qofa weriyen kan halinko lay weri kan shanta la marisiye taaso tarjiciga saasanakuwede mana hadii intaason suurto waayton jamac suurto waay taarikh suurto waay tarjix suurto waay hadiski lamadi hadis wilis warkoysiyin waana ki hadda kana kana onayo larajece leraw male maugufay wal kutawa gufe lamadadiso markaas kan kan maleraayo lamadaba wal kutawa gufe wal malka sheego markaas walxadian hadi jamaca soo suurtooy musanifkin jami mere wahada alxadisu hadiskan dim oo fashariba min fi karbatin min fami karbatin lilay sibraarka widaanku afshe rasulka waraabi hadiskan lilay macmulun hadiskan maylikumbaarey calaa bayaan ljawaazi binaanan cadeenteed yalikumbaare wa ini binaabto arintiyeed subinawta likumbaare xadiisadii hore diideen may likumbaare walxadiiaani saabigaani lamadi xadiis dhageen may maxmul may likumbareyon walxadiiaani lamadi xadiis xadiiseenkaaso asaabigaani hadhageegna maxmulaani lama lahumbaarayon libayaani laflali walakmali iya likumbareyon sado aflalka e akmalka e ini wel afshay win lankuwaraabno mana laakin hoo lakuwaraaban jawaaza subinawta sado mana lamadi xadiisaasa wada adis adisn damboyo kan eh o oh, fasharima min fi kirbatin min fami kirbatin lili hadisun macmulun cala bayan iljawaaz binaanan cadeynteed yalgumbaare walxadisani hadisan ka saabiganani dhagan macmulani yon walhumbaare libayaan laflali sida fal badan cadeynteed walakmali libayaan lakmali sida kamilka cadeynteed yalgumbaare wa wallahu aclam baabu karahiyati nafki afuufaw kahashadeedi embaabey fi sharaabi sharaab la afuufaw kahashadeedi embaabey wa baabu karahiyati nafki afuufaw kahashadeed fi sharaabi sharaabka laafufo kaashile guriga ama sharaab yoka jiran laafufo wantihaatoy walaalataado hata hadii gashinka jar sila weel sinisheenodo can abi saciidin alkudri radi allahu taala an afuufka weelka afufo shila diide ana nabiya sala allahu alayhi wasalam naha nabiy nabo reebi can inafki afufo fi sharaabi sharaab datis laafuf wala dhamaw ala afuf rasuulka diidi faqaala rajulun hadii gashinka jaron rajulka baaboodi waa kuwalabada warsaga fadi hore badan warsad faqaala rajulun rajulka may kagoolay algadaatu wasak ya araa anaan aragay haagadaas aragay filinaya ka aragay sawelew red haweenka daski soosaaka dhex jara sawelew faqaala nabiy naomay kagolay harig deedi ha algadaada wasag i biyo kasyarla deedi iidoo reed wasaga saaskaboy qaala rajulu rajulki may ka kagole inii ana laa arwaama dherigow min nafasin waaxidin eri hal tookaso yani waa kay neefalinto furrug ansi maka dherigaayo sawele qaala nabiy naomay kagolay fa abini dheeray algadaxa meelka dheeray idan markaaso anfika an famika afka ku dheereer mana hobaso dhergan foofsi dherg waytaa ku dheeray leefsoy haddana ka nafsoy wetreed ku dhergaas kawa tirmidi tirmidi waxdiis kuriyo kala tirmidi may gore xadiisun hada xadiisun xadiiskaas asano hasan ee saxiixun saxiix an abi saciidin alkudri radi allahu taala anhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nahaahua nabag reebi can nafki afuufow hishe iya reebi fi sharaabi sharaabka sisla afuufow iya reebi faqaala rajulun rajulka may kagoolay algadaatu wasak ya araa ana an arage haa algadaada wasagaasa arage filinaayo walkadatisaka arage sawalawreed kayfa afcal may suubiye hadii malafufaw leri muhulan araane dinininbiraan say suubiyaw fagaala nabiyna may kagoolay ahrig deedi ahrig anta ada deedi haa algadaata wasaga deedi wasaga kubi deedi geeswangaada kabi mismee deedi ged ahaan markaasay walaaga dhan qaala rajulki may kagoolay ini ana la arwa ana anama derigaw min nafasin neefto nafaskaasoo waaidin harinto ma ka qaala nabi naoma golay fa dheeray ey amrun o min alibanati ey adil duuliw mana abini dheeray abini antaada dheeray algadaxa emeelkafka anfika ku dheeray anfika gidaalbajarta fa abini dheeray algadaxa emeelka dheeray idan markaas anfika can famika afka heshe ku dheeray afka ku dheeray saas waraabe rawa tirmidiy wahu xadis kuli kala tirmidi ma gore xadisun hada xadisun wa xadiskaas oo xasanun darjadiis hasan saxiixun o saxiixun ama saxiix وan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma ana nabiya sala الlahu alayه wasalam ha nabiy nabo reebi an yutanafasa ini laneef nagsado ya reebi filinaay walka datis kaneef nagsado ya reebi o an yunfaka ini laafuufo fi filinaay walka datis laafuuf ya reebi ana nabiya sala الlahu alayه wasalam na nabiy nabo reebi an yutanafasa ini laneef nagsado filinaai fi dakili linaay walka datis kaneef nagsado reebi o an yunfaka ini laafuufo reebi fi filinaay walki laafuuf reebi lamadaba awama yuri adiska tirmidi imam tirmidi wuri wakala tirmidi ori adisun ada adis asan abdisasan saxiyun o saxiyun baabu bayaani jawaadi shurbi damaw binaananteed adeew sheen baabey gaiman halakoni gaiman halay isku binaawto laakin wa bayaani baabu bayaani ana alakmala sida kaamilnimada badan walafdala ana lafdala sida fadl badan way ashurbu damaw iniy qaacidan alikifidi fiihi fi lbaabi yakasugnaada hadisu kasata saabik hadis adalinagaa irensuru rasulka oraabay baabu bayaani jawaazi shurbi waraabow binaanantiye cadeeyokeedian baabe daa'iman ala kawni daa'iman alekisn waraaba kofka binaanantiye mana jawaazu aragme jawaazu laakin wa bayaani baabu bayaani ana alakmala sida kaamilnimada badan walafdala wa ana alafdala wa bayaani ana alafdala sida fadla badan ashurbu dhamaw ini daacidan harikifidi dhamaw kadalka dhamo afdale laakin jawaazaan ilinsidun binaansanay fi fi lbaabiya kasugnaadi xadiisu kabshata kabsha xadiiske xadiiskaas oo asaabigu hanin dhagay hadistaasa kasugnaadi baabka bila mdsulka warabay walikal xadisa wa an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala ibnu cabas cabdulahi bn cabas may ka golay sakaytu nabiya nabaga waraabi sala allahu alayhi wasalam min zamzama eelki zamzam sheek waraabi eelki zamzam biyoshkandhami rasulka inshaanyeli cabdullahi bin cabas fashariba nabiyu nabag dhami walhaal huwa nabagna dhaay mansuruyi mutafaqun caleyh waan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma qala ibnu cabas may ka golay sakaytu nabiya nabaga waraabi sala allahu alayhi wasalam min zamzama eelki zamzamayse wak waraabi fashariba nabiy nawag dhami walhaal huwa nabagana daaimo surinyi ilen surun wak waraabi jawaazu kalkun libayan ljawaaz laakin afdalka mayb wafidho mutafaqun alayh hadiskana mutafaqu an nazal nazal bin sarata lankoder radi allahu taala anhu may lakuriye gaala nazal saxaabiye lakraadlana may ka goolay ataa calaya mara calaya ana korkey may hamaray mara caliyun dhe ataa caliyun caliya hamari radia allahu taala anhu ye ataa seedi dhe ataa caliyun radia allahu taala anhu ye seedey bab ruxbati baab raxbati raxbat lmasjid wa ah, macnaha almakan lmutasi wlmuraad hunaalinku muraadaw maxalat bilkufa makaanka kufa kayaalo raabil eraw binaanko ataa caliy cali yaseedi radi alahu taala anhu cali bin abi alib yaseed makan raxbati raxbat lkufa kufa makaanki leray magaaladi kufa leray binaan shay yaseedi la baab raxbati binaankidaah rabadi ilbaab shay yaseedi fashariba huwa cala dhami gaiman halakoni gaiman hare kisurun dadki firiyan binanki surunya ilansurunka waraabi markaasa waqaala caliyum calamay kagoraynian reeytu aragi rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam aragi facla kad facla hareki fali fama kamasadi reeytum argdanian facaltu fali saadana fali argdan rasulka fali argl rawa lbuhari buhari hadiska na wuriye wacan nizal binu sabrata radia lahu taala an qaala nizal may kagolay ataa calaya ana korkay may ba ata caliyun dheh hata caliy aliy sedi radi alahu taala anhu baaba raxbati raxbat lkufa kufa raxbadiy ilbaabshe sedi raxbad manaa makaan waasae macal macalko magaashe od maera maxalatun xaafid oo bilkufa kyaalo maxalatun xaafid oo bilkufa kyaalo xaafida kufa kyaalo raxbad ero hata caliy asedi radi alahu taala anhu baaba raxbati xaafidi raxbad eraay ilbaabshe sedi binaan xaafid binaanshe sedi ilbaabshe fashariba huwa cala dhami biyo gobsaday dhami daaiman hareykisru dadka wal barahay waqaala caliyun calimki alamay ka goolay an reeytu aragi rasuulallahi aragi sala allahu alayhi wasalam facala kad facala hal rasuulka falay kama sadi oo kale fali ra-aytumu isin argaasen niyan facaltu fali saasaanan fali in argaasen ya rasuulkana fali yeri rawa lbukaariy bukaariy waa diska weriyey وan iبni cmar radi alahu taala canهuma gaala بni cmar may ka golay kuna unhaani naakulu nacnuna ku amaw yahani cala cahdi rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shay samin shay amani walhaal naxnuna namshi socdaan libayan ljawaz lay wanashrabu dhamani walhaal nanu iyam libayan ljawaz lay sida afdalka naybo inya mir fidheeto wali amas wali dhamaas fidhakaan laakin mar marko okal usku aman yeli kuna ahaninakulu ku amani cabdillahi bin cumar aleh cala cahdi rasuulillahi cala zamani rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasul shay zamin shay iya amani walhaal nacnu nu namshi socdaan wa una isku darerana wal amani wanashrabu nacnu dhamani walhaal nacnu nu qiyaamun surugna kawa tirmidiy imam tirmidiy wa xadis wuriye wagala tirmidi adis ada adisan wa adiskaas aatan darjidiisa san sain sain وan cmr bni shucaybin cmar bin shucayb mayl kuriye libayan ljawaz la cala sabil afdal walakmal maybua ini fidhila walka aanto ana fidhila walka dhanto laakin marmarka oo kaltay bayaanljawaz ahaan usku binaan ahaan xaaraman hayne irin suru wala kaama haraman hayne wala kadham haraman hayne tusi hadis waga وan cmr bni shucaybin cmar bin shucayb anabiya shay shucayb may kuriye an jadi jadi shucaybin shucayb aboshay cabdالlahi bin cmar wa radi alahu taala canhu qala cabdالlahi may ka goray reeytu aragi rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul shey aragi yashrabu haal dhamaw daa'iman haleyki sur wagaacidan haleyki fidi lamadaba rasuulka marna fidhi walka dhamaw irin sur walka dhamaw lamad arag yali yani cabdالlahi a qala cabdالlahi bin cmar cabdالlahi bin cmri may ka golay raeytu rasuul الlahi aragi sala الlahu alayه wasalam yashrabu rasuulka haal dhamaw ya aragi daa'iman haleyki surun dhamaw wagaacidan haleyki fidhi dhamaw mana irin surun walka dhamaw an aragi fidhi walka dhamaw an arag yali mana lamadaba libahana jawaaska lakin afdalka may bua fidhig rawa tirmidiy wadi suriye waqala tirmidi may kole xadian hada xadian wa xadiidkaas oo saxiixun xasanun xasan darjadiis aw saxiixun ama saxiix waan anasin radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam anahu ana nabiya naha nabiy nabo reebi an yashraba rajul rajul ini dhamiyo reebi gaaiman halaykisuron oo dhamay haytay binaanta hayta dhama aragaan iyalaha hadana wala reebiya lili kalkun ki ho dhamay bu ahaan jawaas ahaan tagna may bu aha ala sabil afضal واlakmal ini fidlakadhamwelesrunalreeb anahu ana nabiya sala lahu alay slam naha nabiy nawo reebi an yashrab rajul rajul ini dhamo reebi gaaimangal ad rajula leray filaanaka jart layen shareecad badana badana may bua migalladabas bilaantan adaa galaas wali migal kureebi bilaantan wal kureebila wali yani bilaan kureebi migal wal kureebila gaaliban lakin ayr gaalib malmar lamba goonishe walaalang amar dhiko laakin sida badana may bua shareecada migal alikadaabas may weley bilaantiya may bu aha yani wa kay shaqiiq rijaal la migl farursa la migl ku aburiye kalku migilki asalshahay hoob li sheeg yan miglhedagalaas mana anahu ana nabiya sala lahu alayh wasalam ha nabiy nagu reeb an yashraba rajul rajul ini dhamo daa'iman haleykisurun rajul ini surunka dhama rasuulka reebi sala lahu alayh wasalam wagala nabiy nauma wagala gataadatu gataadumay ka golay faqulnaa una meernay talmiidun lianas way gataad faqulnaa lianasi magarnay haye falaglo amaunu koran fa kayfa alaglo amawna seey ho belensrun waraabow la diidi amawna seeyu qaala anasun anas kaadimki haymere dalika alaklu amow oo fi lqiyaami lkaam wabashadki dornaash badan bu o akbaduki kuhon bu mana waraabow elensrun el reebe elensrun lakaam wabsi doronta mana falaklu amow sideew yelari mana faqulnaa lianasin may ngarnay falaklu fakayfa alaklu amow seey fakayfa xukm lakli amow unshay seey qaala anasu may kagolay daka alaklu amow kaas eh daa'iman halkisurunlanka walaam asha asharu kaasa sharna shar badan wa ahi akligaas baba shar badan aw akbadu kaasa shakraawa aw akbadu kaasa humaan badan ba kaas ba humaan badan rawaa muslimu muslim iyo waxdiiskana weliyey wa fi riwaayatin lahu limuslim ana nabiya sala allahu alayhi wasalam zajara nabiy nabag anaanadi reebi nahaalika dhigan ani shurbi dhamo heshe anaanadi daa'iman hal shaksakisuru qofku soo surunyi wal dhama rasuulka ku anaanadi mala golka ilaahiwa baabu karaahatu tanzih ha jawaaz ahaan amud an abi hurairata radi allahu taala anhu anaha yani nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiy naomay gore qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilah rasul an nabiy sala allahu alayhi wasalam ahi an abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabag may ka goolay laa yashrabana axadukum axadkin ay dhangnay laa yashrabana axadun axad ay dhangnay axadkaas oo minkum isinsin kumida gaayman haley hayelanki oo hilmaamoon ilinsurunk waraaboon faman nasiya lanka hilmaamo falyastagi ismandisiyoy hilmaamilsrungak waraabi ha isfardaaba herogo sawa muslima muslim wadiskana weriyey waan abi hurayra radi allahu taala an an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naw may kagoole ahe yani laa yashrabana ahadon ahad ay dhangnay dhangnay dhangnay welibnaona tawkid al isticmaal ay dhangnay oo ay dhangnay oo ay dhangnay ahadkaas oo minkum isinsin kumida gaiman harekisrung ay dhangnay ilinsrung ay kawaraabnay faman of ala ofkiyar rasuulka nasiya huwa manka hilmaamo hilmaama ilinsurun heesaaska waraab falyastagi huwa mankaasoy hismandiisiyoy ahay yani rawaamay wuriy xadiidka muslim muslim ya wuri marko iska daya kolka hismandiisiyo lari yani wa rawaa muslim muslim ye o xadiidka wuri waay yani sunada la dhagangelimal fada faman nasiya lanka hilmaam falyastagi hismandiisiyoy rawaa muslim muslim ye xadiidka wuriyey saasu mana ilinsurunka dhan toyle ilinsurun gebahamaa waraab toyle adkaayo lelangajeed mana qaala alculamaa culamada ma erena hada kan oo ismandisiyeys isfardaar dhibakooyaye maxmulon may lakumbaarey cala tajdid ya lakumbaare walaaga ogda oosad welobsa lakuwelelraayo waan anaanlajeedo digo kon ismandisiyeys manaha maylanlajeede maxmulon cala tajdid aladi laa yugsad fihi aslu macnaahu farta isgili isfardaar maanlajeedo bal maylanlajeede anwelo anwelo yani adkaayo oo ad ilinsurint waanato ismandisiyaa ismandisi korn adkaayo geb ahaan ilinsurn kuwaraabto ilinkoreeba maayna fool fardis geliha isdilha diga mandamema eh, rawa muslim muslim ya wadis wariyey eh. yani saas faman nasiya lankilmaamo falyastagis mandisiyoy eh. kalimo badan oo daahirshe meesi kal yani culamada oo fasraw yajar masalan ananlankihansubi gaal waay oo kale argaas man anaangalijed gabal walaa naskure walaa walwin e inkadhawaatoy geb ahaan biyali anaango mana oo unug markila anaanado o adhaan samayto kutumay mala kutumetas kalkun yani marmarko lumtugnay di korkuwa anangnaylinglajed kureebalaylafadaa saasaan mana sawama yureewadeska kalimada rees culmadii oo aimadii oo axaadiista guriyeen fakirshoodon kanagade sawa muslim muslimya wadeska uriyey macmulun cala tashdidi adkaayo walka adkaaya dhantoy ilansunka dhantoy oo dhantood ismandisiyaas adkaayaanglajed rawaa muslim muslim ya wadeska uri walahu alam